ulmadu ka kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale ee barnaamijkeena kulanka kenen wiilkaygiiow hee ii tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h barnaamijkan saaxiib yaal waxaa idinkugu soo gudbaynaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn qodobo dhowreed maantan oo ku maqli doontaan haddii alle idmo waxaa ka mid noqon doona fadeexadda haysata madaxweynaha xiriirka kubadda cagta wadanka isbayn iyo sida warbaahintu waxay ku qorayaan ruushka weli waxaa laga hadalhayaa geerida hogaamiyihii kooxda calooshadushaqaystayaasha ah kooxaha mucaaradkan waxay leeyihiin hubka ayaan qaadanaynaa oo putin ayaan la dagaalameynaa waxaan sidoo kale dehaynaa hogaamiyihii daacishta mosambik ka dagaalanta oo la dilay dowladda faransiisku lacag badan ayay ku bixinaysaa sidii loo baabi'in lahaa qamri dalabkiisu yaraaday waxaa sidoo kale barnaamijkani ku jira dowladda niger oo muddo afartan sideed saac u qabatay danjiraha faransiiska dalkaasi u fadhiya iyo sansibaar oo laga fasaxay ama waa sansibaar waxaa dib loo daawan doonaa cayaaraha firka oo lixdan sano ka hor wadankaasi laga mamnuucay sidoo kale barnaamijkeena waxaa qayb ka ah dagaallo badan oo sideed bilood socday waa markii u horeysay ee ciidanka somalilan dhibaato intaa laga soo gaaro madaxweynaha somalilan wuxuu ka hadlayaa khasaaraha ciidankiisa kasoo gaaray dagaalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay shalay xeerada goojacade ee gobolka sool warar kale gudaha soomaaliya ku saabsan ayaa sidoo kale barnaamijkeena qaybka ee kusoo dhawaada mar kale ee barnaamijkeena kulanka kenen socodka kuma dhererto ige way ciribsataa ceeb male yartaniyo cadeeyo ceeb ninkii laga siiya cudur waa curad ninkii dhalay mahad looga celiya duda gacma diya fara duda gacma diyaha fara casarkii cadceedo godka ciridka geliso ka sokeeya caado wada casana ku cadaysay bala mallaanta canabko hoobaan la ciirtiyo cambaruud bislaadiyo cagaarkoo iftiimiyo been ubaxa bixisuun cididaaqii weyn ciribta hoosiyo tinta caaradeeda cadcunku arkimaysidee geed caleelo cusub u ka baxayo lagu wada ciyaaro loo ciitabo canayo nabadlo ceelbuurku yaalay caynkiisa leedahay ceelbuurku yaalay hadalku runta kama cabsoote carab dalaqle calool weexsan kugulama caway cayn kastaba u eego carabku arki may cayn kastaba u eego cadaab ku arki cid waxay ku dhaabtaa kullay camal samaantee wa curad ninkii dhalay laga siiya cudur wa curad ninkii dhalay mahad looga celiyaa iyafara casarkii cadceedo godka ciribka geliso ka sokeeya caado balarwada casana cadaysay bala ama laanta canabko roobaan laciirtiyo cambaruud bislaadiyo cagaarkoo iftiimiyo leen ubaxaa bixison didaaqin wey Thank you ilaa ciribta hoosiyootinta caaradeeda cadxunku arki mayside cidlalama geed caleelo cusub u ka baxayo intuu roobku urayay laamaha caleentii ay midiba ayntahay lagu wada ciyaaro ceelbuur ku yaalay caynkiisa leedahay codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi ayaa ku luuqeynaya heystaan ceelbuur daafuur bayna ugu tahay barnaamijkanu kulanka keene maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee qyoosano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda koobka ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn isiiya barnaamijka kulanka keenan ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed magacaatiis waxaa kale nagala socotaa baraha bulshadana ku leenahay boggana radio kulmier dot com idaacadaha waddani kala iyo sidoo kale waxaa naga dhagaysanaysaan radio xogmaal oo ku kala yaala magaalooyinka beledweyne kismaayo iyo sidoo kale mareykanka waxaynu ku bilownay ee magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga qaranka oo uu shir guddoominayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo ku-xigeenkiisa gudoomiyaha gobolka banaadir ee qaar kamida ah madaxweyneyaasha dowlad goboleed dalka ka jira ayaa shirkan ka qeybgalaya waxaa ka maqan madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani madaxtooyada soomaaliya waxay hore u sheegtay shirkan ajendayaasha ugu waaweyn ee looga hadlay inay qeyb ka yihiin la dagaalanka ururka al-shabaab maadaama meelo kamida ah gobolka galgaduud ama deegaanada galmudug hadda uu ka socdo dagaal al-shabaab looga saarayo magaalooyinka ay ka joogaan oo igu dambeysay degmada faca weyn ee ceel oo shalay gacanta dowladda soo gashay galgaduda wararkeeda intaana ka dhammaanna deegaanka cows weyne oo dhowaantan sidoo kale dowladda soomaaliya qabsatay al-shabaab ayaa saaka weerar ku qaaday qaraxyo ku bilowdeen markii dambena dagaal toosa ayaa ka dhacay magaalada waxaana wararku ay sheegayaan in khasaare xoog leh uu jiro oo soo gaaray labada dhinac dagaalamay oo al-shabaab iyo weliba ciidankii dowladda ah hadalhaynta kale ugu weyn afartan saac ee lasoo dhaafo waxay ahayd dagaalkii gooja looga saaray ciidanka somalilan ee maalintii shalay oo ciidamada a c c ay kaga saareen ama ay ku qabsadeen waxaa ilaa xalay ilaa maanta lasoo bandhigayay maxaabiis iyo gaadiid dagaal oo ciidanka somalilan dagaalkaas looga qabsaday waxaa ku jira dadka la qabtay taliyihii ciidanka goojacada oo dhan oo gacanta ugu jira ciidamada dadka deegaanka ee laasaanood ee somalilan sideedii bilood lasoo dhaafay la dagaalamayay madaxweynaha somalilan ayaa magaalada hargeysa xarunta madaxtooyada ku qaabilay ama kula kulmay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah ee somalilan waxaanay ka wada hadleen sidii ay isaga kaashan lahaayeen dagaal mar kale ay ku qaadaan gobolka sool muuse biixi oo hadlay waxa uu sheegay in sideedii bilooda lasoo dhaafay tani ay tahay markii ugu horeysay oo ciidankooda jab uu soo gaaro isagoo qartay taasi wuxuu sidoo kale sheegayaa inay dib isku abaabuli doonaan oo mar kale ay dib u qaadi doonaan dagaal isagoo sheegay inay baarayaan oo guddi loo saaray sidii wax uga dhaceen xerada goojcad ama ciidamadooda wax ku dhaca balan dhegeysano hadalkii muuse biixi waxaa xigi doona gudoomiyaha xisbiga kale mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan ciro dhammaan shacbiga somalilan meelay joogaan gudiyo dibadba waxaan ka tacsiyadeynayaa oonu aada uga xunahay dagaalkii shalay dhacay dhibta iyo khasaarihii u keenay dagaalo badan oo sideed bilood socday waa markii u horeysay ee ciidanka somalilan dhibaato intaa laga soo gaadho kuwii hore dagaaladii hore ku dhintay ee dalka u halgamayey iyo kuwii shalay dhintayba ilaahay ha u naxariiso jannadii firdowsa ha ka waraabay qoyskoodiina waa ka tacsiyadeynayna iyo qarankaba iyo madaxdu waa ka tacsiyadeynaya kuwa dhaawaca ah iyo kuwa naafada ah dagaalada hore halganka ilaa maanta qaranka difaacayeena waajib qaran bay gutana ilaahay caafimaad ha siiyo qarankuna abaalka kuleeyihiin waa ugu dadaalay khaladka ama siday waanta wax u dhaceen guddi heer qarana oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada ah ku maqan waynu darsi doonaa wixii dhacay markaasaanu warbixintooda aynu helno ayaan ka jawaabi doonaa siday wax u dhaceen oo dadku aada isu weydiinaya maanta dagaalkaa dhacay iyo dhibtaa uu keenay maanta somalilan maxaa la gudboon shacabka somalilan marka u horeysa waxaa la gudboon dagaal maalin dhibaatadiisu kow noo tahay in aynaan siinin niyad jab ama dareen aan tognayn oo ah in ay dhacday dagaal weyn iyo dhibaato weyn oo laga baqa waxaan u sheegaya shacbiga soomaaliyed ciidanka somalilan inuu ciidanka yahay inuu sidiisii yahay dhibaato way soo gaadhay laakiin xooggiisii iyo fikirkiisii iyo geesinimadiisii iyo daljacaylkiisa intiba waa sidii haddana wuu habaysan yahay oo waa degan yahay haddii alla ydhaahda dhibaataana deg deg baynu uga soo waaqsan doonaa oo aynu uga soo aargudan doonaa cadowga iswanta inoo dhibaatadaas inaga soo gaadhay taa warwar kama aha ciidankeenna iyo shacbiga toona waxaa kaloo dadka u sheegayaa waxaa inoola gudboon midnimo gudaheenna ah oo ah marka ay qaranka tahay inaynu qaranka meel uga soo wada jeedo gudaheenna tartanku waa halaal baa lagu tartamaa siyaasadda lagu tartamaa noloshao dhan baa tartana laakiin waa tartan ilaashanaya qaranka guud iyo danta guud waxaan uga mahadnaqayaa xisbiga wadani iyo golisa dhexe iyo fulintoo shiray iyo cabdulqaadir oo la socda inay xalayna hadleen labada xisbiba saa kale ay halkan noogu yimaadeen iyaga oo hawl qaran oo midaysan wada taladeeda shir baanu ka soo baxnay aanu boqol kiiba boqol isku afgaranay qaranka midnimadiisa iyo difaac ciisa iyo madnimada gudahaba meel walba way jirtaa dhibaato ama xasradeed dal kasta dal kasta oo jira maalba dhibaato way jirtaa waa waxa madaxda loo samaystay la xaliyayo waa waxa ciidamada loo samaystay waa waxa booliiska loo samaystay dhibaato iyo ummad meel ku nool way jiraan waa laga yaabaa inay jiraan tartan gudaheedna khilaafyo jira laakiin waxaa inuu waajiba waxaana inaynu iminka si midaysan u koobno shacbiga somalilan waxaan uga digayaa cadowga badan ee somalilan qarnimada isuba haystay wuxuu inoo soo gashaday shaar kale oo la idhaahdo media oo iska yeelayo nin walba intuu soo duubo inuu somalilan isku diro inuu dhexdeena tafraaq ka sameeyo inuu inaga ina kala shakisiiyo taasi waa digniin aan leeyahay qaranku yuu dheeg u dhigay maanta shacabka somalilan oo qarnamada doonaya oo intaasoo sano u soo dagaalamayey oo intaasoo hadiye u soo huray oo intaba saa maala usoo huray goonimadii somalilan ee kun sagaal boqol iyo lixdankii lixdaankii juun la qaatay waa sideedii aragtidu halgankiina wuu socdaa maalin dhibaatay dhacdeena inana jabin mayso shacbiga soomaaliyada taa wuu ka adegyahay waxaan leeyahay wararka badan ee tashwiishka ah ee ummadda ku furan yaan dheg loo dhigin qaranka waa kan hawshaa uu ka midaysan insha allahu soomaaliyado qaranana had kasta haggeedha waa gaaraynaa oo xorriyaddeedii lix iyo labaatanka lixdankii taagan uma dagaalano danaysi iyo cid cid ka doorbidaysa wixiise afgaran waayo soomaalida jiraan mar walbana wadan ku dhawaaqnaa nabad nabad ah lagu xaliyo cid walba laakiin cid hortaagi karta qaranimada somaliland ma jirayso ciidan iyo ummadna taasaynu diyaarunahay taasi waajibkeedu ahaanaya caalamka waxaan u sheegaynaa dhibaatada yaro sharciga inaanay dowladda somaliland gelgelay inuu qarankii somaliland sidiisa u shaqaynayo oo hay-ad walba iyo ganacsigii iyo qaaranku hawshooda maalmeedkeeda inay soconayso inay debartment kasta hadday xisbiga tahay hadday tahay ganacsi inay hawshay caada u socoto dowlad walba intan leg maalo way ka dhacda laakiin robagandada sooshiyanku iyaanay naga barjayn oonay ina gelinin waxaynaan u jeedin taasina wayga digniin caalamkana waxaan u sheegayaa intii aanu nabadda ilaalinayn mandaqadan hadday tahay badda cas oo dherarka ugu badan aanu hayno iyo hadday somalilan gudaheeda tahay dalalka dariska ah inaan awoodayadii nabadgelyada iyo nabadii aanu haynay ee dariskana aanu la wadaagaynay inay halkeedii tahay iyo caalamkaba loo baqan maayo qaranka somalilan maalinta ka dhacay wixii dhacayna waa saxanaynaa qarankuna midnimo iyo adkaysi buu ka qaadaya danihiisana wuu usii madoobaya insha allahu waxaanu sugaynaa dhowaan somalilan oo iftiinkeedii iyo mid kasii wamaywata midaysan dowladnimo siyaasad dhaqaale horumar xooga ka samaysan ee ciidan eh, dhammaan shacbiga somalilan waan salaamaya xalay eh, hogaanka xisbiga wadani wuxuu yeeshay shir deg degah markii arrintani soo baxday waxaana kulankaa ka dhashay hadalkii aan xalay jeediyey marka hadalkii xisbigu iyo kaygiiba intaas ku dhan yahay laakiin waxaan u caddaynaya shacbiga somalilan in xisbiga wadani oo ku hadlayo magaciisa uu qaranka kala midaysan yahay dhammaan howlaha qaranka iyo difaaca qaranka oo ku celinaya mar labaad shacbiga somalilan annaga waxaanu aragnaa maanta inaan ahayn wixii khilaafkeeda siyaasiga uu jiraa maalintii la xalili doonayo xalkeedu leeyahy laakiin maanta ma walba waxaan ka horaysiinaynaa midnimada shacbiga iyo qararnimada ayaa kow noo ah waana mahadsantihi salaamu calaykum codkaasna waa cabdiraxmaan xiro gudoomiyaha xisbiga wadani somalilan waxaa ka horeeyay madaxweynaha somalilan muuse biixi waxay labadaba ka hadlayeen xaalada laascaanood iyo gobolka sool warar kaloo hadda soo baxay waxay sheegayaan in ciidamada a c c maanta loo wareegeen ilaa sodomeeyo kale oo askari oo ciidanka somalilan ka tirsan oo dhulka miyiga ah ee gobolkaasi laga soo qabtay weli waxaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal barnaamijka kulanka k n n magaalada muqdishona waa aad nagala socotaan barnaamijka kulanka keenana ku dhegeysanaysaan saaxiibayaal idaacadda kulmiya magaalada muqdishona waa nagala socotaan maalmahan waatan dowladihii cirka iyo hawada u kala tartamaya ee dayaxgacmeeda ay leeyihiin shirkada layihaahdo space x dragon oo sidoo kalena gacan ka geysanaysa ama ay la kaashanaysa wakaalada cirbixiyeenka hawada ee mareykanka ee naase magaceeda loo soo gaabiyo ayaa hawada u diray gacmeed ay saaran yihiin ilaa afar cirbixiyeen iyo dad kale kuwaas oo ku socda xarunta hawada sare ee caalamiga ah ee magaceeda i loo soo gaabiyo howlgalkan waxaa la sheegay waxaa hogaaminaya nin layihahda jasmin macbel oo mareykanka u dhashay waxaana sidoo kale kamid ah andres magazin oo denmark u dhashay iyo satosh furkowa oo jamban u dhashay iyo sidoo kale nin kaleo magaciisa layihahdo constantin brestof oo ruush ah dhammaantood waa dalxiisayaal waxay doonayaan inay soo arkaan hawada sare ee caalamiga ah dayaxgacmeedkan dragon layihahdo waxaa sida gantaalka loo yaqaano falcon sagaal waxaana laga qaaday xero gaar ah oo laga dirayay iyadoona xarunta hay-adda nasa ee florida dadku ay joogeen ay ka arkayeen waxaana la sheegay in daawadayaan ama ay daawanayeen ilaa toban kun oo qof oo shaashado looga daaray waxa uu yiri ninka hogaamiya shirkadda nasa layirahda ama nasa waxaan leenahay buu yidhi qaadis wanaagsan oo aan ku faraxsannahay sida hawada u aadaysaan qaar kamida ah shaqaalaha ku jira qolka laga xukumo howlgalkan ayaa farxay markii farsamada dragon oo si kumeel gaara ah u socotay islamarkaana dayax gacmeedku hawada aaday waxaa laga yaabaa inaanu halkan aan kor kala sii socono shaqada siday u socoto oo aan eegi doono marka dayaxa ama la tago meesha sare ee hawada caalamiga ah laga xukumo ee layirahdo i wax ka afar labaatan saacadood dayax gacmeedkan ayaa la filayaa inuu ku xirto meel afar boqoloo kilomitr ama laba boqol iyo afartan iyo sagaal mayl u jirta baa leeyahy ama ka sareysa dhulka waxaana dadkan ay dib ugu soo laaban doonaan muddo kadib marka ay soo arkaan dayax gacmeedka weyn ee caalamiga ah ee hawada ku yaala waxaa sida si gaara loo leeyahay dayaxgacmeedkan waxaa ka dhex bixi doona qeyb kale oo cruud toddoba layihaahdo oo lagu dejin doono baa layidhi qeyb kamid a ah dayaxa weyn waxaana sidoo kale halkaas la qorsheeyay inay tagaan dad kale oo ganacsadaa oo ganacsatayaal caana oo ka mid yahay ninkaas kale barta twitter ee hadda x loo yaqaano elon musk layihaahdo oo labada kun iyo labaatankiiba ku fakerayay inuu soo arko hawada sare iyo halka ay yaalaan dayax gacmeedyada caalamiga ah ninkan layihahdo barisov wuxuu noqon doonaa qofkii saddexaad ee ruusha ee ku duula dayax gacmeedkan dragon kaas oo ku duldegaya ama ku dul soconaya gantaalka falcon nine ama falcon sagaal yiraahdo meelaha qaar waxaa la sheegayaa in naadirba tahay in dadka loo ogolaado ruushka kasoo jeeda inay tagaan xarunta dayaxgacmeedada ee dalkaasi mareykanka ama hawada saraba oo halkaas oo laleeyahay waa suurtagal in mararka qaar ay xooga gaara u gudbiyaan dowladooda waa hagaag markaan waxaan eegaynaa afrika wararka ku saabsan qaar kamida a ah codbixiyaasha dalka gabon ayaa la kulmay dibudhac maadaama hadda ay dalkaasi doorasho ay ka socoto waxaana ku yimid baa laleeyahay meelaha qaar dadku inay waayeen oo dibudhacu ku yimid meelihii safka ay ku jireen iyagoo ka qaybgelaya doorashooyinka madaxtinimada iyo xildhibaanada ee dalkaasi oo maanta bilaabatay waxaana kooxaha mucaaradku ay leeyihiin in ay ka shakisana biraade in halkaas kushubasha ay ka dhacdo waxaana la fashilanayaa baa laleeyahay iskudayada la doonayo in doorashada loogu shubto mucaaradku waxa ay sheegeen in madaxweynaha wadankaasi cali bongo ay doonayaan inay ka hortagaan markii saddexaad inuu ku guuleysto tartanka wadankaasi ama xilka madaxtinimada isla markaana waxay sheegeen inay soo afjari doonaan lix iyo sano oo qoyskiisa xukunka wadankaasi hayeen sideed musharax ayaa la tartamaya madaxweyne cali bongo waxaana ay sheegayaan ama waxa ugu weyn ay soo bandhigayaan ay tahay in ay doonayaan xukunka ay ka tuuraan iyagoo sheegay marka ugu dambeysa inay taageeri doonaan musharaxa oo wadajir ah si loo yareeyo baliya tartanka codbixinta ayaa la rabay inay ka bilaabato guud ahaan dalkaasi oo ku yaala ama kamid ah wadamada ku yaala afrikada dhexe saacaddu markay ahayd sideedii subaxnimo xilliga geeska africa laakiin waxaa la sheegay dhowr goob oo dadka ay codbixiyaanadu ay tageen oo kamid tahay magaalada caasimadda ah ee liberfield ayaa dibadhac weyn uu ku yimid sida uu sheegay wariir ka tirsan wakaalada wararka reuters qoraalo lagu soo qoray baraha bulshadana waxaa ka muuqanaya in iyadoo loo sheegayo goobaha qaar in dadkii shaqaynayay ee shaqaalaha guddiga doorashada ahaa inaysanba soo xaadirin tirinta codadka ayaa bilaaban doonta marka ay soo xirmaan goobaha codbixinta lixda maqribnimo saacadda geeska afrika ilaa haddana maca dabaa leeyahay xilliga natiijada lagu dhawaaqi doono dibudhac ahaan waxa uu sii kordhin karaa baa layiri walwalka ama laga qabo xilliga doorashada markan kadib natiijada soo bixi karta gaaboon hore ayay waxa uga dhaceen rabshado la xiriiray doorasho lagu murmay dhowr mar doorashadan waa mid ka mid ah, kuwa ugu aadka loo hadalhayo sababtoo ah uma malaynayno in codbixintu wadankeenna ay weligeed ka bilaabato sidii loogu talagalay waxaa sidaas yiri nin magaciisa jeef mabuu oo kamid ah dadka codadka bixinaya ama dadka codeeya waxa uu hadalkan warbaahinta u sheegay isagoo ku sugan goob codbixina oo ku taala magaalada labervilla caasimada ah gaar ahaan xaafadda layihahdo martin olobu waxaana uu sheegay in kooxaha codbixiyaasha ah, mm, ama dadka goobaha codbixinta ka shaqeeya ay dadka inta badan mashquuliyaan ama ay jahwareeriyaan codbixintan waa tijaabo weyn oo la sugayo si loo taageera baa bongo oo xilka hayay ilaa labada kun iyo sagaalkii laba xili oo toddoba sano ka badan ayuu xilka uu kusoo laalaabanayay dadka waxay sheegayaan inuu waxyar si weyn waxuga qabtay arrimaha dhaqaalaha maadaama wadankan uu saliidda hodan ku yahay saddex meelood dadka wadankaasi oo laba dhibic saddex milan qof ah waxaa la sheegay inay ku nool yihiin nolol faqri ah islamarkaana ay su-aal geliyaan tamaanshaha ama sax ahaanshaha waxa uu madaxweynuhu ku doodayo doorashadii ugu dambeysay ee dalkaasi ka dhacday laba kun sideed cali bongo oo lixdan afar sano jir ah ayaa isku dayay inuu beeniyo wararka sheegaya in dalkiisa wax badan aan laga qaban waxaana uu ballan qaaday haddii uu soo laabto inuu abuurayo shaqooyin badan ama fursado shaqo oo islamarkaana kor u qaadi doono barnaamijka amaahda yar iyo dhimista qarashaadka dugsiyada ee dowladdu ay leedahay dibaargarowga codbixinta ayaa horey uga socotay wadankaasi ololaha doorashaduna meel wanaagsan ayay ka gaartay wadankaasi marka la qiimeeyo isbedeladii ugu dambeeyey ee nidaamka codbixinta ayaa sii adkeyn kara natiijada inay horey usoo baxdo marka loo eego waayo guddigu waxay leeyihiin waxaanu ku baareynaa habka casriga ah ama ku gudbin doonaa habka casriga ah xerada uu degan yahay madaxweynuhu waxaa la sheegay inay tahay halka dadku ugu badan ay ka codeeyeen khatarta ugu weyn ee codbixiyaashu ama mucaaradku ay dareemayaan waxay tahay in musharaxa mucaaradka ah ee layihahdo alberto ondo osa oo sagaali lixdan sano jir ah uu doonayo inuu wax badan markan uu la tartamo madaxweynaha islamarkaana mucaaradku waxay ku doodayaan in la joogo xilligii wadankan gabon ay ka dhici lahayd isbedel garoomada ayaa laga yaabaa dalkaasi in saddexdii cisho ee lasoo socda duulimaadada ay ku yaraadaan maadaama shaqaalihii intooda badan la fasaxay jimcihiina dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay magaalada caasimada ah dadkaasoo kala taageersanaa madaxweynaha iyo ninka weyne sida weyn uga soo horjeeda caasimada ayana dibadbaxyadaasi ka dhaceen dibadbaxyaashu waxay lahayn waxaanu doonaynaa isbedel qaarkoodna waxay sheegayeen inaan isbedelba loo baahnayn oo loo baahan yahay inay shaqadu si caadiya ah u socoto madaxweynahan mar la doorto kenya haddaan eegnana wasiirka gaadiidka ee dalka kenya ayaa raaligelin ka bixiyey kadib markii cilada korontada ay ku timid wadankaasi oo dhan oo islamarkaana korontadii oo dhan la jaray taasoo keentay in dad badan oo diyaarad la socday ay ku xayirmaan garoonka diyaaradaha ugu weyn dalkaasi ee nairobi ku yaala mugdi dartiis guryo iyo goobo kale oo ganacso ayaa weli korontadu ay ka maqan tahay magaalada nairobi tan iyo markii uu dab qabsaday fiidnimadii jimcaha keydka korontada mukaalada korontada inta badan shirkadaha korontada ee dalkan ay dowladdu leedahay ayaa sheegay inaysan weli sharici karin sababta korontada ay u maqan tahay meesha ugu weyn ee raaligelinta laga bixinayase waa garoonka diyaaradaha ee nairobi ku yaala oo koronto la ah baraha bulshada ayaa dadku waxa ay isku weydiinayaan sababta loo la nidaam dhammaystiran oo dib u habeynah islamarkaana korontada dib loogu soo celin la-yahay qaar kamid a ah milkiilayaasha goobaha ganacsiga ayaa ka faa fursadahan waxaanay sheegeen inay adeegsanayaan nidaamka qoraxda cadceeda korontada laga dhaliyo wariyaasha kenyaatiga ah ayaa sheegaya in korontada oo saacado maqnayd ay aada u saameysay dalka oo dhan balse waxa ay sheegeen in meelaha ugu daran ee laga dareemayo islamarkaana suurad xumeyneysa wadanka ay tahay garoonka diyaaradaha oo dad badan ay saacado badan ku xanibnaayeen wararka afrika intaana ka dhammaana dowladda mosambiq waxay sheegaysaa in ciidamadeeda kooxda daacish ee ka dagaalanta wadankaasi laguna dilay waqooyiga wadanka mosambiq wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegaysa in bonamade mushudi cumar oo sidoo kalena loo yaqaano ibni cumar islamarkaana ahaa hogaamiyaha kooxda fallaagada ah ee daacish tan iyo laba kun in la dilay war qoraala ayaa lagu sheegay in lala dilay laba xubnood oo kale oo sarsaray oo daacish ka tirsanaa ma jiro war madax bannaan oo arrintan xaqiijinaya laakiin waxaa la sheegayaa laba sano ka hor waaxda arrimaha dibadda ee ayaa ninkan cumar leerad u aqoonsatay hogaamiye argagixiso iyadoo ku eedeysay inuu mas-uul ka ahaa weeraradii ka dhacay gobolka kabadalgaabo kabadalgaado oo ay ku jiraan tobanaan qof oo lagu dilay dalkaasi gaar ahaan magaalada leerada balma bil ka horna ayay ahayd markii ciidamada mosambiq ay qaadeen weerar culus oo karana ah kooxahan gaar ahaan daacish iyagoo taageero ka helaya boqolaal askari oo ka kala socday dalal ay kamid yihiin dalka ruwanda iyo dhowr wadan oo kale oo ku yaala koonfurta qaaradan afrika sida ay sheegtay dowladda mosambiq cumar iyo laba ka tirsanaa kooxdiisa oo oo xiriirkala leh ururka daacish ayaa lagu dilay keymo ku yaala dalkaasi gaar ahaan halka loo yaqaana makoma kadib markii halkaasi ciidamadu ay ka fuliyeen howlgal gaar ahaa dhacdadan waxay dhacday talaadada lasoo dhaafay ayuu yiri madaxweynaha mosambiq filimber neyose oo shir jiraacid saakay un qabtay qaramada midoobey ayaa sheegtay in rabshadaha ka socda waqooyiga wadanka mosambiq ay ku qasbeen in ka badan hal milyan oo qof inay guryahooda ka barakacaan colaadan ayaa sidoo kale qasabtay in la hakiyo mashruuc gaas looga baarayay gobolada waqooyi ee dalkaasi oo balaayiin doolaroo ku kacaysay gobolka kaba dalgaada layiraahdo ee qaniga ku ah gaaska ayaa waxa uu ahaabaa leeyahay goob kooxahan ay doonaya inay ka faa-iideystaan kheyraadkiisa dabiiciga ah weeraro ayayna dhowr mar ku qaadeen laakiin waxaa la leeyahay heerka heerka saboolnimada dalkan ayuu gobolkan kaga bixi lahaa kooxaha u dooda xuquul waxay sheegayaan in tan markii dagaalku ka bilowday in ka badan shan sano ka hor dadka rayidka ah ay la kulmeen tacadiyo aada u fool xun oo kaga imaanaya ciidamada ammaanka iyo weliba kooxahan hubaysan ee jihaadoonka ah qodobo kale ayaa saaxiib noo soo socda barnaamijka kulanka keenin ayaad nala socotaan fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ann kulmiye news network qorijino kuga qiiqay eh, codka macaan fanaanada maryam mursal ciise ayaa ku luqeynaysa heestan barnaamijkeena kulanka keenan ayayna qeybka tahay heese kale noo soo socda markan waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay waryaheena luul maxamuud aadan ayaana xasuusinaysa mahadsanid burhaan waa sabti taariikhduna waa lix iyo labaatanka bisha agosto sanadka labada kun labaatanka waa maalinta laba boqol soddon iyo sagaalaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol labaatan iyo lix cisho haddii alla idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka ah maanta oo kale sanadkii labada kun koob tobankii ururkii ahlusunna wal-jamaaca ee ka talin jiray gobolada dhexe ee dalka ayaa gudoomiyaha golaha guud ee ahlusunna u doortay brofesor sheekh xirsi maxamed hilowle halka sheekh maxamed yuusuf xeefow ay u doorteen gudoomiyaha golaha fulinta ee xilligaasi maanta kale sanadii labada kun sideed iyo tobankii weerar ismiidaamin ahaa oo ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa ku geeriyooday afar ruux in ka badan toban qofna waa ay ku dhaawacmeen maanta kale sanadka markuu ahaa konton iyo shantii ka hor dhalashadii nebi ciise ciidamadii roomaanka ayaa weeraray dalka britain maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol afartan iyo dalka liberia ayaa xornimadiisa ka qaatay gumaystihii mareykanka kadib cadaadis kaga yimid britain maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol konton iyo toddobadii midowgii sofiyeetka ayaa ku dhawaaqay inuu ku guulaystay tijaabo uu ku sameeyey gantaal nuuca balaastikada ah maanta oo kale sanadkii labada kun labaiyo ku dhowaad afartan ruux ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay magaalo ku taala dalka shiinaha ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa labada kun toddobiyo tobankii duufaan ku dhufatay qeybo ka mida ah dalka maraykanka ayaa waxaa ku nafwaayay in ka badan toddobaatan ruux halka hantida ku khasaartayna lagu qiyaasay boqol labaatan iyo shan milyan oo doolar guud ahaana waayaga intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiya burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n aada umahadsantahay waryaheena luul maxamuud aadan dibeen oo xasuusinaysay qaar ka mida ah dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay waxaad ku soo dhawaataan markana xubinteenii kale ee kala maan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay imrigeeda duunyada waxaa jira col iyo nabadye caydhiyo nin xoolaaleeye cawana kamay tegin caynkaynu ku ogayn warwaaqlow adduunyoy eleen aayaa malahe yadheegi jari war weli tarxiilkii bay kaaga dhegan tahaye imikaba laascaanood waa tegi kartaa warwaaqlow adduunyoy halkabegalmaane waxaa la yidhi heerkii la joogaba adduun waa dhib iyo hawle harbaqoolka habeen dheelmadkiiyo hiira bahallaynta haloosigii rag hore soo maraad ku hardafaysaae waa geed hiddaa oo nin weli jeer harsanayaae ha ka dudin danaha nolosha waa lagu haraadaay war axmedoo waxaa kaloo la yidhi weligeed adduunyada wakhtigaa qof saacida ninna waayaha xira labadaasi waxaan ahayn horaa looga waayayo waa nin iyo waagii war cabdulla muuse bixi maanta waxay ka joogtaa waxbahay dabiibina wadkaani saragne bawaqludalina waxay ka maraysaa wabadiga darajowaryaadhaha jimcihii nimbadhan u badiyaa ka dhacday madaxweyne xasan sheekh lama kuntomayoafartiiou taga ceelbuuroo shabaab laga xoreeyey laakiin lama kuntomayo todobadymu kale shabaab qabsadeen war cabdulowlakuntooyotodobadiibasawtiya xasan xilka laga qabsaday aryaadhaha warkaan heyga dhex gelina haddaanuu mu kale tegi rabaa ohe ah ceelbuur waa xor waxauna shacabka ceelbuur dhihi doonaa nimba waayihiisa ileen meel ku waabo waa lakala fogaade ma laydin waramay walcabdulla mala shacabkuna wuxuu odhan doonaa maye maye maye noo wad sheekada war xasan shiikh labadii jaan oo xilka soo maray labadiiba hadduu ceelbuur shabaab ka xoreeyey waa madaxweynaha qurahe shabaab ay kala dhinteen oon macaamilkooda aqoon warbow axmed leelow gooja caddo waa la xoreeyey hadda madaxweynu soo booqan doonaa waal ciyaari waa gelin dambe waxay naga maraysaa yuucuni waraabu yuuryuur ka ilaali weeraha waa yahay war shacabka ceelbuur oo sagaal sana qasab ku dhegaysanaya bunayati bunayati waxaa xala u shidnayd ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay ceelbuur ku yaalay cayntiisa leedaay war ismaaciil cabdimaalig oo ceelbuur markuu galay heesay wuxuu yidhi ceelbuur ka caraare ceelbuur ka caraare ceelbuur ka caraare ma cirkay tegayaan aryaadhaha ceelbuur wax kama taqaaniine afar walxaatay caan ku tahay oon mid lala lahayn horta koow burjikada soomaaliya oo dhan laga isticmaalo dibadana loo dhoofiyo iyadaa iskale cid la wadaagtana ma jirto falka hoos qabow iyo gogol macaanna iyaday u badan tahay qarayo diirna warkeeriiska dhaaf mugawaayahan khayraadkaas ceelbuur iska leedahay shacabku waa waayeen kashe ay ku soo saartaane beriga waxay joogaan hantiyay macaan waa midan hooy laga odhaney helayoy war abdulowbow laascanood war kama hayside iyagoo kudhaga hadlaya wasiirka warfaafinta somalilan koore eh. waxay yidhaahdeen goojacadde eh. amlooga hadhinaad tahay eh. sawma oga dhaxal awowe ina tahay sawma isagu inu ku leeyahay sawma oga waar bashiir dheero war maanta mujaahid madaxweyne muuse biixi xildiid nashiidda maa loo daaray wuu masxasilhayaa maantoo kalana madaha na furan yeeray ikacay dhiigaa ikacay ikacay boqorow itagay miyuu yidhi waar warkaa naga dhex gelinay maanta muuse wuxuu yidhi waan dagaalamay dagaalamanaaye waan dagaalamaynaa dumarkiyo carruurtaba ina soo dareersha warwaaqlow carruurta in lala dagaalgeliy dambe aalami ew warwaaqlow musharaaciroo duruuftu muuse la midaysay wuxuu yidhi wadaa jirbay laba gacmood wax ku qaban karaane anis weheshano walaalayaal aan wada jirno walaalayaal maryaadhaha muuse iyo cirre waxaa isu geeya aniga waxay ila tahay aan heshiino aan ishananno eh. ila hadal adigaan kuhan weyne eh. ilaa hadal waan kuu heelanahe war kalamaanay war ma haysiina waxaa la yidhi eh. guushu waa dad badan tahay guuldaraduna waa gablan dagaalka laascaanood rag qurbaha joogaa sheeganaya oo ku faanaya gooja cadda inay ka saareen somalilan oo wadamada ay joogaan dagaal oogama laga ogolyahay war qaar abale annaga amarka bixinnay ceelbuur markii la qabsadayna toban beelooda ah waxay tidhi maxawisleedaynaa guusha keentay barofeor yaxya caamir oo arrintaas la yaabayna koray ciidanka qaranku waa mahadsan yahay laakiin weliya furinta jooga ayaa taleefonka kula xidhiidhay tobankii beelooda mid kasta sheeganaysay inay guusha ceelbuur keentay kadibna beeshii koowaad taleefankeedu wuxuu yidhi goobta adeega ma joogno beeshii labaad fadlan adeegan ma fasaxnid beeshii saddexaad fadlan soo wac mar kale beesha afaraad noo network beeshii shanaad fadlan lacag ku shubo beeshii lixaad dansan yahay beeshii toddobaad dhuuddhuuddhuud beeshii sideedaad halow dagaalkii miyaa bilowday beeshii sagaalaad halow weli diyaargarow ayaa ku jirnaa beeshii tobanaad halow diyaar laakiin intaas markay marayso weliyihii wuxuu yidhi beelaha shacabku waa ku mahadsan yihiin doorka ay ka qaateen qabashada ceelbuur waxaana ugu rajeeyey beelaha inay qaataan doorka laga sugaayo jibe how ceelkaasta oy caabi jireen cusbaa lagu qaasayaa cid ceelkaasta oy caabi jireen cusbaa lawgu qaasayaa cid wareedhaa kalamaanay ceelbuur iyo goojacadahan nagula meeraysanine tigtogii uu yidhi wasiirka isgaarsiintu waa la xirayaa waa shaqaynayaayoo amarkii waa fuli waaye yaa dalka xukuma warbawa tigtog maxaa ku haysataa nin wnxbid waa la xiraya war wan xbid iyo telegram dareenandooda waayena dalkan waxaa ka taliyaa huwaa tiro badan yihiin ma waadan maqli jirina majaaha abeesa meel kaaley ka muulax muulax leeyihiin warkalmaanay war ma haysaaniine shirkii golaha wadatashiga qaranku wuxuu ka farmadhow samareeb laakiin madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni kama qayb gelin now war wadatashigiinna annaga maxaa naga galma ixtiraaf baana siinaysaa wadatasho baad kajarnaysaa itiraafka helaasa waarmadooy waadaa gooshashadayga mudan war shirka golaha wadatashiga madaxweynaha hiiraan state ma lagu casuumay usuun ameylka ah, wanshibi madaxweynaha khaatuma hawl baa u taalla caalamka war kama haysiine calooshushuqaystii ruushka ciidanka wagner waxaa layidhi asasiina lagu dilay gintaalaan diyaaradda lagula dhuftay cajaladihii iyo rikooradii informeeshinka laga heli lahaana ruushkaa qaatay war buutin hadda ka hor la warayso wuxuu yidhi qofii qiyaana ma cafiyo warwar ma haysiina dalka naajer ciidankii afgamiga ku qabsaday waxay dhaheen safiirka faransiiska ha naga baxo laakiin faransiiska iyo balaayadhigo waxay dhaheen dowladba uma aqoonsanin sharcina maahan safiirkeennuna bixi maayo oo maxoo gumaysiya dalka ku haystaan makula lihibaa haddayse dowlado oqoonsanaysaay safaaradu yihiin war hawareerina goojacadda wax safiir ah ma joogo war goojacaddiya ceelbuur eh. dadka degani waa isleeyihiin war walla weynay eh. adduunyada war baa jirayoo weerar joogtaae ah eh. weheshada ilaahay xubintii kalamaan ayaa dhegaysateen barnaamijkan kulanka keenana qayb ka tahay xiriirka kubadda cagta dalka sbain ayaa sheegay inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doonaan hadalkii gabadha la hadajeyni harmos ee ku aadanaa madaxweynaha xiriirka kubadda cagta dalkaasi louis rabeles rabeles ayaa diiday inuu iscasilo kadib markii uu gabadhan dhunkaday mar ka qaybgalaysay ama cayaartii soo dhamaatay finalkii koobka adduunka ee haweenka ay ka qaadeen ingiriiska ka dhacday sydney hermoso waxa ay sheegtay inaysan ogolayn in la dhunkado xilligaasi laakiin xiriirku wuxuu su-aalay qaabka arintan ku dhacday ninka madaxweynahan wuxuu yidhi anigu farxadii darteed ayaan gabadhaan u dhukaday arrintan fadeexad ayay keentay waanuu diiday ninkan iscasilo ciyaartoyda naftigooda ayaa hadda godad sameynaya oo sheegay inay sanada dib dambe uma tali doonin xulka qaranka sbain ilaa uu iscasilo madaxweynuhu dowladda faransiiskuna waxa ay u qoondaysay lacag gaaraysa eh, laba milyan oo lacagta yuurooga ah si loo burburiyo baa layihi qamri dheeraad ah oo taageerada dadka wadankaasi kasban waayay ama dalabaad heli waayey waxay arintan dowladda faransiisku ku tilmaantay iyadoo jirtaba yiri in la iibsan waayo noocyada qamrigaan dowladdu waxay sheegtay maadaama qamri badan soo saaray noocyada qamrigan in la iibsan waayo marka lacag laba milyan laba boqoloo milyan oo dollar lacag ku dhow ayaa loo qoondeeyay ganacsatadii qamrigaasi warshadahooda ay soo saareen maadaama ay hadda khasaarayaan gabagabadii barnaamijkan joognaa saaxiibada gala qayb qaatay barnaamijka taban diyaarin iyo farsamo ayaan u mahadnaqaya dadkan dhageysanayaba dadka macaan fanaaniinta ah luul jeelaani iyo ilaahay u naxariistay axmed shariif galar ayaan kaga tegeynaa adaan kuu imid nabadgelyo maantaan adaankuu imide maanaa kelwaay adaankuu imide